alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baab ljizyati wlhudna wuxuu baab yahay aljizya xoolihii gaalada laga qaadayey walhudna iyo xabad joojintii heshiis labadeed in la qaato jizyada waxaa la yidhaahdaa waa qadar xoolo ah oo gaalada ogolaata in ay muxuu ahaaye islaamka inay qaadatana diida islamarkaana nabad inay ku noolaato ogolaata rabta baan dhihi lahaa qadar xoolaa oo laga qaado waayo oo sanadkiiba hal mar laga qaado qiyaasta laga qaadayo waan tegi doonaa jiziyada marka ama qiyaasta xoolaha ah waxaa la jideeyey sanadkii sagaalaad fii suurati tawba ayuu allah tabaaraka wa tacaala ku jideeyey ku jideeyey xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun ka hor marka waxay leeyihiin jizya ma jirin waa xugum marka xilligaa bilowday waay sanadkii sagaalaad sidaasa raajix waana xugum baaqi ah oo jiraya oon la nasakhin laakiin wuxuu nasakhmi doonaa xilliga nabiyullaahi ciisa calayhi salaam uu soo dego oo nebigaa sii sheegay sal alay wasalam jizyada xukunkeedu inay xilligaa ku egyo ciise markuu yimaado gaaladu la dagaalami jizyadana ka ogolaan maayo marka shareecadeennaa ku tustay inay jizyadu nasakhmi doonto ciise ma nasakhayo calayhi asalaam laakiin isla shareecadeennaa nasakhday in la nasakhi doonana xadiiska nebigaa ku tusay sal alay slam laakiin waqtiga nasakeedu waa dambeeya waqtiga xumka la bedelayo waa dambeeya inta ka horeysa waa xukun mashruuca waay <clears throat> shuruuciyadiisana khilaaf kama joogo laskuma khilaafsana waa ijmaac ayib jizyadu marka waa taa fudnaduna waa in gaalada lala gaadho gaalada dagaalka lagula jiray in xabad joojin lala gaadho wakti leh waktigu sidii dooniba ha noqdo haddii madaxda muslimiinta iyo imaamkoodu hadduu maslaxo u arko inay maanta muslimiinta maslaxa ugu jirto nabad iyo xabajoojin hudnada taasaa la yidhahda oo la qaadan kara markaas macna وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم أخذها جزية وقاضي أخذ وقاضي ها يضا وتاء يعني وحو كوضا الجزية تبو كوضا يعني الضمير كأخذها marjiceeda ayaa wuxuu yahay ayiljizya anna nabiya nebigu sal alay wasalam akhadahaa jizyadii wuu qaaday yacnii wuxuu ka wadaa aljizyatu ka wadaay min majuusi hajara hajara meesha la yidhahdo majuustii deganayd ayuu nebigu ka qaaday sal alay wasalam rawahu lbukhaariyu baa wariyey majuustu waa kuwan dabka caabuda walahu waxaa u sugnaaday xadiidkan ariiqun baa u sugnaaday oo fi lmuwaطa'i ku sugan fiiha ariiqan dhexdiisana waxaa ku sugan inqitaacun kala go-naan sanadkuma xidhiirsana waa kala go-anya ibn cabdilhaadi baa sidaa isaguna odhanaya xadiidku markuu ku yimid muwaa malik waa munqatic sidaa uu xaafidku sheegay maxaa yeelay moxamed ibnu caliyin ayaa wuxuu ka warinayaa cumar ibnu khataab mana uusan soo gaadhin walaa cabdiraxmaan ibni cawftoona ma soo gaadhin <clears throat> labadooduba maadaama uusan soo gaadhin inqiaacda sanadka ku jira oo dacfi ah marka sanadku waa kala go-an yahay waa markuu yahay ariiqa muwaa maalik ku yimid waay amaa saxiixulbukhaariga markuu ku sugan yahay isagu waa xadiid xidhiidho oo sanadkiisu sax yahay waay ayb xadiidku marka waa sugan yahay muwa maalik markuu ku yimid waa sidan lafdigiisu cumar ayaa wuxuu sheegay majuusta markaas wuxuu yidhi ma adri kayfa asnacu fi amrihim ma aqaano arrinkooda si aan ku samayn karo yani waxaa timid jisyada ma laga qaadi karaa majuusta mise ahlulkitaabka keliya jisyadu khaas ku tahay ilan qur-aanku wuxuu sheegay dadka jizyada laga qaadayo markuu sheegayo wuxuu ka hadlayay ahlulkitaabka yani waxa xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakiruun aayaddu ahlulkitaab bay ka hadlaysa ishkaalka dhashay marka waxa weye xukunkan jizye ka qaada ah hadday jizye ogolaadaanna dagaalka ka daaya ah ma ahlulkitaabku khaas ku yahay mise gaalada kalena way la qabtaan arrintaasaa soo baxday cumar marka wuxuu yidhi ma garanaya arrinkooda si aan ku sameeyo cabdiraxmaan ibni cawf baa marka meesha joogo wuxuu yidhi ashhadu la samictu rasuula allahi sal ly wasalam yaquul waxaan ka markhaati kacayaa oo goobjoog ahaa nebiga oo yidhi sal lla alay wasalam sunnuu bihim sunnata ahli lkitaab waxaad jidaysaan dhexdooda sunnadii ahlulkitaabka dhaqankii iyo dariiqii ahlulkitaabka kula mucaamalooda iyagana oo sidii ahlulkitaabkao kale jizyada uga qaada hadday jizye ogolaadaanna dagaalka ka daayay ahl majuustana macna nebigoo sidaa yidhi baan maqlay buu yidhi cabdiraxmaan ibni cawf lafdiga muwada'a ku yimid ee inqitaacu ku jira kaas wey أما لفظك بخاري وهذا ماشي لو قرن إساقه صحيح المهم قصته وقصة صحوة حديث واحد صحيح تعالى فإليسا حديثك واحد للشدي جمهور السلف والخلف وحين أدل الشدين على جواز أخذ الجزية من المجوس مجوسته دفك عابده إن لقد قادي كرو جزية لقد قادي كرو هذه جزية أقول هذا أن ديالك إن لقد دينيه ama carab ha ahaadeen ama cajam ha ahaadeen majuus carab ah. ama majuus aan carab ahayn oo cajam ha ahaadeen kala qaad male ayib sidaa waxaa ku tegay jamaahiiru salaf waalkhalaf alimaamu shaafici iyo culimo uu ku jiro waxay iyagu ku khaas yeeleen jizyada qaadideeda ahlulkitaabkay ku khaas yeeleen aayadayna deliishadeen xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakiruun qolada la yidhi ahlulkitaab bay ahaayeen bay dheheen maadaama qur-aanku ahlulkitaab ka hadlay gaalada kale la xugum ma aha bay dheheen ayib sidaasay leeyihin laakiin sida raajixa waa sida ay jumhuurtu ku tageen waxaana xoojinaya xadiidkaynu soo marnay ee aynu kitaabka ku soo marnay nebigu sal lla waslam uu idaa laqiita caduwaka min almushrikiin haddaad cadowgaaga la kulanto oo mushrikiinta ah fadcuhum ila alislaam islaamnimo ugu yeedho fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan wailaa fas'alhum aljizya hadday islaamnimada kaa yeelaan okay sax wey hadday kaa diidaan sooma jizye weydii xadiisku marka muxuu yidhi idaa laqiita caduwaka min almushrikiina buu yidhi cadowgaaga oo mushrikiinta ah lama kala qaadin marka ahlulkitaab majuus cabadat nooca yihiin lama kala qaadin mushrikiin baana la isku dhahaa xadiidku marka waa camimay waxaa kaleetoo loo daliishan xadiidka nebiga sal alla alay wasalam iyo ficilkiisa inuu ka qaaday majuustii hajar meesha lalada deganayd marka nebiga sal alla alay wasalam cumuumka xadiiskuna waa faa'iideyn ficilkiisana nas buu ku yahay aayadduna isma diidayso oo aayaddu hadday tidhi ahlukitaabka jizye ka qaada ma aynan dhihin gaalada kale ha ka qaadina saas maana marka wax weeyaan waa uun qayb gaaladii jizyada laga qaadayay bay sheegtay qaybta kale hadday ka aamustayna axaadiistaa ku dartay axaadiistu waxay sheegteen wuxuu qur-aanku sheegay waa isku mido kulli wax weeyaan waa waxyi sidaas weeyaan sidaas waa sawaab waana madhabka شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم يغير كذا يمر سلاس معنى سلاس سواء عن راجح وعن عن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم بعثه حدري خالد خالد, خالد بن الوليد بودري إلى أكيدر إلى أكيدر دومة الجندل دومة الجندل ماشي اللي لها أكيدر كيدي بو النبي أدري صلى الله عليه وسلم أكيدر وان المجيء آه. أكيدر ibnu cabdilmalik alkindi baa la dhihi jiray duumat iljandalna waa meel magaceed bidammi daal cala saxiix daalka oo la godo duuma la yidhaah dawma waa khalad bay leeyihin culimada qaarkood laakiin duuma sax duumat iljandal kaydirkii ka talin jiray ee boqorka u ahaa ayuu nebigu khaalid u diray duumat iljandal waa meel madiine iyo u dhaxaysa dimishq waa shaam iyo waxay u dhaxaysaa madiina nabigu sallallahu lay wasallam markuu tabuuk joogo sanadkii sagaalaad ayuu meeshaa ka soo diray khaalid ibn Walid meel magaalay ahayd marka ninkaas uu ka yidiri ibn Abd al-Malik ayaa marka boqorka ka ah oo haystay oo nasraanina ahaa tayib asalkiisu al-arab nabigu marka bacaka uu diray Khalid ibn alwaliid buu diray ila ukaydiri duumatil jandal duumatil jandal ukaydiri akhaduhu ukaydiri way qabteen oo nolow bay ku qabteen fa way فاتوا الي وادين به اسغ نبي الي وادين صلى الله عليه وسلم تسوق قبتين سوى نول اي رسولك او كان صلى wasalam fa xaqana waa ilaaliyey nebigu damahu dhiiggiisii oo ma daadinin yacni wax weeyaan lama dilin wa saalaxahu wuxuuna kula heshiiyay nebigu cala aljizyati inuu jizya bixiyo dhiiggiisii waa ilaaliyey oo lama daadinin oo lama dilin laakiin nabigu sallallahu lay wasallam waa sii dahay wuxuuse kula heshiiyey meeshiisii intuu ku noqdo boqornimadiisi iyo kursigiisii dib ugu laabto laakiin inuu nabad la galo jizyana bixiyo ayib saasuu kula heshiiyey wasaalaxahu wuxuu nabigu kula heshiiyey cala aljizyati cala dafci ljizya inuu jizye bixiyo rawaa waxaa wariyey abu daawuudda baa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira maxamed ibnu isxaaq oo cancanayey oo mudalisna ah sheekh albaanisa wuu taxsiininayaa kamaa fii saxiixi abi daawuud saas wey macnaha malaha mutaabaca iyo shawaa waxbuu ku xoojinayaa macnaha qisada marka uqaydir duumatil jandal waxay ku tusaysaa nabigu sallallahu alayhi wasallam heshiis buu la galay inay jizya bixiyaan tayib waxaa laga faa'iideysan jizyadu in laga qaadayo carabka kitaabiga ah carabka kitaabiga ah ee ahlukitaabna ama yahuudi weeye diin ahaan ama nasraani weeye diin ahaan dhalasho ahaanna waa carab laana ninkan ukaydir dhalashadiisu carab waaye laakiin waxay ahaayeen wuxuu ahaa carabtii nasaarowday oo diinta nasaarada qaadatay marka carabta ahlulkitaabka in jizye laga qaadayo ayuu xadiidku daliilu yahay ayb jumhuurtaana sidaa qabta jamaahiir lculamaa baa qaba salafan wa waxaa khilaafay abu yuusuf alimaam abu yuusuf yacquub ayaa khilaafay oo ardaygii abu xaniife ah oo wuxuu yidhi laa yuqaru alcarabiyu cala aljizya walow kaana kitaabiyan carabiga carab u dhashay jizye loo dayn maayo xataa ahlulkitaabba ha ahaadee laba khiyaar mid baa la siinaya ama diinta soo gal ama waa lagula dagaalami laakiin khiyaar jizyo maba lahaba optionka iyo khiyaarka la siin maayo abu yusuf baa sidaa qaba الإمام الشافعي عليه رحمة الله أبو يوسف سقوا الردين يوم السلالة كل الردين walow walawla anna na'tam bitamani tamanni batil haddayna jiri lahayn inaan ku dambaabayno baatil inaan tamannino oon jeclaano inuu dembi naga soo gaarayo arrintaasi haddayna jiri lahayn buuri wadidna ana aladii yaquuluhu abuu yuusuf kama qaal waxaan jeclaan lahayn buuri abuu yuusuf siduu leeyahay inay arrintu noqoto waa jeclaan lahayn buuri yani haddayna tamani baatil la tamaniyo dembi naga soo gaaraynin warkaa abu yuusuf waa ficna laha oo muxuu yahay warka abu yuusuf waa laa yujraa sagarun calaa carabiyin jizyadu sideedaba waa nooc sagaar ah soo ma sagaar iyo dullinimo inaan ruux carabiya lagu dureerin oo lagu sugin way ficnaan lahayd buu yidhi laakiin wuxuu yidhi walaakina allaha ajallu fii acyunina min an nuxiba hayra maa qadaa bihi laakiin ilaahay indhahanaga waa kaga wenyahay wuxuu xukumay waxaan ahayn inaan jeclaano buuri abu yuusuf suu sheegay waa roonaan lahayd buuri hadduu xaqu yahay laakiin ilaahay baa wuxuu xukumay sidaasi ka gedisan oo ah in carabiga ama kitaabi ha noqdo ama yuusan noqonin hadduu gaal yahay jizye laga qaadayo carabinimaduna ayna jizyada u diidayn taasaa alla xukumay buuri hadduu alla xukumayna warka abu yuusuf waa ficlaan lahaa laakiin hadde qadihii ilahay baa garab mara annaguna meesha ilaahay qadihiisu maray baan maraynaa buuri taa baana jeclaanayna saasuu le imaam shaafici caleyh raxmatullah saas sawaabku marka waxa weeye sida sawaabka ah khiyaarka ah ama jizye dhiib ama waa kula dagaalamaynaa gaaloo dhan buu u yaallaa wax lagu gaal qaaday ma jiro qolyaha yidhi carab iyaga jizye lagama qaadana taqriiban waxay ku dhiseen nebigu sal lla alay waslam waxay leeyihiin intuu carab la dagaalamahay jaziirat alcarab jizye ma qaadeen laakiin waxa lagaga jawaabay jizyadu markaasi maba ahayn mashruucba ma ahayn jizyada dib baa laga jideeyey faasheegna sanadka sagaalaad baa la jideeyey sanadka sagaalaadna sanad ay jaziiratul carab ay diinta soo wada gashay bay ahayd leanna carabtu kulli waxay sugaysay nebiga sal lla alay wasalam iyo maka bay isku fiirsanaysay hadduu maka qabsado oo reerkiisa ka adkaado waa quraysh waa reerkii ugu adkaa carab hadduu quraysh ka adkaado oo maka qabsado dee ma warbaa inoo yaalla waa isdhiibayna markaas haddiise laakiin reerkiisu ay iska celiyaan oo ka adkaadaan dee sharkiisi waaba laynaga kaafiyeyba sidaas daraaddeed aan fiirsanno bal wuxuu ku damay isagii reerkiisana laysu daayo sanadkii sideedaad markuu nebigu gacanta ku dhigay maka oo sanadkii sideedaad oo dhammaaday sanadka salaad sagaalaad waa sanadka la yidhahdo caamul wufuud baa la dhahaa sanadkii wafdiyadaa la dhahaa idaa jaaa nasrullahi waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan sanadkaa sagaalaad waa qabaa'il ugaasyadoodii iyo salaadiintoodiiyo socda baa imaanaya maxamedow islaamkii hana laga guddoomo waan soo islaanay dadkanagii baan wakiillo ka noon ka socnaa ay kactagoo dadkii diintana u sheegay sekadana ka soo ururiyay qolo qolo socota hadana imaanaysa wufuud carabi waa isdhiibtay marka khalaas sanadkaas sagaalaad marka jasiiratul carab gacantay ku jirtay qabaaishii oo dhanna waa isa soo dhiibeen xilliga marka jiziyada la jidaynayo carabi muxuu ahay lala dagaalamahayo oo oo muxuu ahay maba jirinba waa isdhiibtay carabi isdhiibtay dib baa marka laga jideeyay jiziyada saasoo sawaaba sidaas daraaddeed ayaa nebigu sal lla alay waslam uusan jizyada ka qaadin ee ma aha carabnimo inaan jizyada looga qaadin maaha carabnimo hadday carabnimo jizye diidayso ninka boqorka ahee duumatiljandal boqorka ka ahaa ee asalkiisu carabiga yahay baa laga dayn lahaa ayib وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحري بعثني وحا إدري النبي نبي إدري صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يمن بو إدري فأمرني وحو أمري أن آخذ إن القاضي من كل حال من mid kastoo qaangaad ah xaalimku waa muxtalim mid kastoo qaangaad nin kastoo qaangaada ah inaan ka qaado diinaaran diinaar inaan ka qaado aw amase cadlahu aw cidlahu labada waa la xarakeeya aw amase cidlahu qadarkiisoo kale ama qiimihiisoo kale yani diinaarka wax qiimihiisoo kale ama qadarkiisoo kale ah macaafiriyan oo dhar ah macaafiriyan oo dhar ah saas waxay ku xidhan tahay an aakuda inaan qaado min kulli xaalimin ay muxtalimin mid kastoo qaangaadha diinaaran inaan ka qaado aw cidlahu inaan ka qaado wax u dhigma oo la eg mucaafiriyan oo dhar ah diinaar ama diinaar wax u dhigma oo dhar ah ayib أخرجه وحا صوصاري الثلاثة صدح دي صوصاري وصححه وحا صحيح ابن حبان والحاكم وحقوا فقي ذهبي شيخ البانينا إرواقع ابن تيمية وحول الثابت وحول حديث كان يكسه هرمري كتاب الزكاة باللوغ سوف سمر معافريا تاسي معافريا تاسي أما معافره وهير أما اللف أما تشلب كترسا قبيل كهمدان لديه جري رأي منات dhar ay iyagu samayn jireen ayaa waxaa la dhihi jiray almacaafiriya almacaafiriy nisbatun ilaa macaafir oo qabiilkii ah taasimaana marka dharkaasi waxay ahaayeen macawiso iyo dhar iyagu intay sameeyaan ay markaas suuq geyn jireen ayaa marka iyaga loogu macabiri jiray sida hadda maalan loo yaqaan dharka jinaha loo yidhaahdo ama alaabtan waxaa lagu sameeyey maalan yurub ama sidaasoo kaleeto meeshuu ka yimaadiyo qabiilka sameeyaa loo tiirin jiray marka macaafiriyintaasi waa reerkii waa nisbatun ilaa macaafir waana dharkay samayn jireen saas wax u dhigma diinaarka oo dharka reerkaasi uu sameeya waa dharkii marka yaman laga isticmaali jiray weeyaan macnaha ayib xadiidku wuxuu faa'iideynayaa oo fiqiga iyo xukumka laga faa'iideysanayo uu yahay jizyada aan soo sheegnay gaalada ha laga qaadan la yidhi qadarkeedu intee wey ayib qadarkeedu intee wey hal diinaar baa lagu sheegay ama wax u dhigma waa kaan soo sheegnay diinaarku wuxuu u dhigmaa afar gram iyo gram rubici oo dahaba dahabo afar gram iyo gram afar meeloo loo dhigay meeshii ayaa waxaa la yidhahdaa dinaarku u noqonaya marka intaas wey sidaana waxaa ku tegay inuu yahay dinaar inuu yahay waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo keyrkood baa ku tegey in dinaar laga qaadayo shaaficise wuxuu ku daray haddii lagula heshiiyo wax ka badanna way suroobi kartaa laakiin diinaar waa inta u yar imaam axmedse wuxuu yidhi maya ee sinaba diinaarka loogama siyaadin karo laakiin labadooduba diinaarka waa qabaan maalik iyo abu xaniifa iyagu tafaasiil kaley leeyihiinoo wax diinaarka ka badan bay leeyihiin ayib madhab madaahibtoo tafaasiil kaley leeyihin oo sidan khilaafsan waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa ما أوسن كلا قادم من كل حال من بويري فقير كي غني لما كلا قادم لما كلا قادم إن كلا قادمين شافعي غير كي وقبا طيب لسكم الخلاف لسكم لسكم التوافق سنة طيب المهم قدر كلا قاديو واحد دليل له أما النص له قياس كلا قاديو وحديث كان دينار أما واحد لقمه wixii kale taqriiban waa mawquuf ama waa dacfi baa ku jira macnaha sida ibnu rushd ibnu rushdi uu leeyahay fii nihaayatihi wuxuu leeyahay jizyadu waxay ku waajibtaa saddex sifo ruuxii laga helay inay ku waajibayso way isla ogol yihiin culimmadu horta waa inuu lab yahay oo dee dhadiga ama dumarka jizye lagama qaado dumarka jizye lagama qaado talabaad waa inuu qaangaar yahay oo caruurtii jizya lagama qaado ta saddexaad waa inuu xor yahay oo addoommada iyagana jizye lagama qaado saddexdaas sifa markuu kulansado waa lab waana xor waana qaangaar way isku waafaqsan inay jizyadu ku waajibayso haddana waa inuu haysto wixii wixii diinaarkii waa inuu heli karo waxay isku khilaafsan yihin fuqahadu ruuxa waalan jizye ma laga qaadi way isku khilaafsan yihin muqcadka naafada ah way isku khilaafsan yihin odayga way isku khilaafsan yihin duqa ah kolyaha wadaadada ahee duurgalka ahee suufiyada ahee kaniisadaha isaga jira ayagana ma laga qaadaya waa isku khilaafsan yihin faqiirka way isku khilaafsan yihin faqiirka waxba haysanin waa nin xoog leh laakiin waa faqiir wixii maba heli karaba ma laga qaadi mise laga qaadi maayo way isku khilaafsan yihin كل ذلك ومسائل اجتهادية وحنص قاطع على الله هيو وحنص الله يوحوي ومنك قانقارك أه إيه هدنا عقلي سيتشوغو إيه حرطة أه إيه هدنا هيلي كرا كاسو الاسكوة فخين يجزيد كواجبس كاوحان أهين فقالوا وفوق لتكثين قار لي والهو واجبين قار يله لقموا واجبيني طيب وعن عيد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري آه صوت إني اسخلافان كينيس وحوي مسألتنا نص قاطع عمله وحين اسكو خلافيان جزيدو مدلكي لقباتي ببدل كته mise kama aha hadday jawaabtu noqoto dilkii la dili lahaa ama la layn lahaa markii laga baajiyey baa bedelkii waxaa gashay jizyada sidaa hadday noqoto jizyadu waxay ku waajibaysaa ciddii dilkiisu bannaanaa sooma soomaana soo sheegin dumarka lama dili karo caruurta lama dili karo duqa lama dili karo kuwa kaniisadaha ku jiran ee muxuu duurgalkaa lama dili karo waxaasoo dhan somaynaa soo maray kuwa aan la dili karaynin maadaama aan la dili karaynin jizyaduna ku waajibaysa maxaa yeele jizyadu bedelkii dilka baaqashadiisay gelaysa iyo ma ahee cillo kaleetaa keenaysa jizyada say isugu khilaafayaan taas waa ma la dili karaa mise lama dili karayo inay isku khilaafaan jizyada waxaa keenaysa dilkay isku khilaafsan yihin meeshii dilku ka baaqday bay jizyadu gashaa bay leeyihin saas macna وعن عيد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكور قال نبي يقول الإسلام إسلامك يعلو وصرمرا ولا يعلى لجمنا صرمرا استجا سرية لجمنا صرمرا أخرجه وحوري الدار قطني باوريي طيب فتح فتح الباري قلت حافظك كله سند كيسوا حسن laakiin sax ma ah sanadkiisa waxaa ku jira laba nin oo majhuuliin ah saas daraaddeed sanadkiisu waa daciif sheekh albanise fi lirwa irwa alghaliilka wuu ku taxsiininayaa bishawaahidihi xadiis kale oo u markhaati kacayso shawaahiduu keenayo dhowra oo qaar ay mawquuf yihiin qaarna marfuuc yihiin laakiin sanadkooda uusan dacfi ka marnay allahuma midka mawquufka mooyaane markaasuu isku xoojinaya wuxuu leeyahay xadiidku xasan buu gaari karay xasan ayuu noqonaya bimajmuuci turuqihi markii laysu geeyo shawaahidi iyo turuqdiisa ayuu ku xoogoobayaa buu leeyahay amaa sanad ahaantiisu waa daciifo laba ninoo majhuula ku jira haddayna saddexba noqonin ayib xadiidka waxaa loo deliishanayaa alislaamu yacluu walaa yuclaa macnaha waxa weeyaan muslimiinta islaamku isagu sareeya lagama sarreeyo ama awood ahaanbu ku sarreeyaa ama xujada iyo bayaanku ku sareeya ama labadaba wuu ku sareeya wabitaali maadaama uu sarreeyo dadkiisuna way sarreeyaan dadkiisana jizya lagama qaado maadaama islaamku sarreeyo dadkiisuna waa sarreeyaan jizyada waxaa loogu talagalay liidid maadaama liidid ay ku jirto muslim jizye lagama qaado muslim jizye lagama qaado lanna islaamnimadaa diidaysa islaamku yaclu walaa yuclaa hadduu gaalku xoolaan ka qaadayaa yidhaahdana laga ogolaan maayo laakiin duruuf soo ma jiri karto muslimiintu ay tabar daran yihiin tabar tabardarradooduna ay keeni karto inay masaalixdoodiiyo dhulkoodiiyo naftoodiiyo ku furtaan xoolo inay bixiyaan xaalaatu daruuray markaa noqonaysa xaalaatu daruura bay noqon oo markaasi waxaa la kala dooranayaa khiyaaraad adag oo daruuro iyo daruuro ah xoolo bixintood iyo dhul qabsigii xoolo bixintood iyo ummad burburinteed xoolo bixintood iyo cirdiga muslimiinta banaysigiisa haddii tabar kale oo markaasi laysaga celiyo aynan jirin xoolo in la bixiyo markaasi laysaga sasabahay markaasi xaalaadka daruurada ee ikhtiyaariga aan ahayn waa banaanaanaysaa markaas saas macna waqasida sharcaday markaa u noqonaysaa وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحوري لا تبدأوها باللابنا اليهود يهودا والنصارى يا نصارى بالسلام سلامتها كو باللابنا سلامتها كو باللابنا السلام عليكم علينا وإذا قرت لقيتم أن كلنتان أحدهم مدكوت في طريق جد أدكل كلنتان فضروه أدبا تقليا إلى أضيقه جدك كيس عريرك قيبتيس عريرك أدبا تقليا كان واسع إذنكم مرة رواه مسلم أوري طيب حديث له مسألة فايدة مسألة هو وحوي inay xaaraam tahay gaalada in salaan lagu bilaabo salaanta laga hadlayna waa salaanta islaam salaanta sharciga assalaamu calaykum assalaamu calaykum wax laga hadlay habaari iyo how are you iyo see tahay iyo iska waran iyo lagama hadlaayo waxa laga hadlay waxa weeye salaanta sharciga way assalaamu calaykum ama warkaa kale muxuu ahay warseed ku bariday iyo see tahay iyo habaariyaako iyo muxuu ahay warkaasi waa war kale waay wax laga hadlay maakaas waxa laga hadlayo waa salaanta sharciigu assalaamu calaykum ha ku bilaabina tayib salaam salaam macnaha ay kala samaynaysana waxa weeye assalaamu calaykum iyo salaamaha kale laysa salaama iyo bariidinta kale lays bariidiyaa isku macno maaha assalaamu calaykum waa duco soo ma waa duco ducadaana ma mudna ducadaana ma mudna gaal in loogu duceeyo oo la yidhahdo assalaamu calayka ama calaykum nabadii korkiinna ha ahaato saas daraaddeed baa nabiyullaahi muusa soomaha fircawn wassalaamu calaa man ittabaca alhudaa والسلام على من اتبع الهدى موسى بهم والسلام عليك يا يا فرعون بقول والسلام على من اتبع الهدى سلامي ciddii hanuunka raacday korkiisa ha ahaato nabiguna sal alay wasalam markuu u dirahayey ninkii dhihi jiray hiriqi waraaqdii uu diray ee saxiixulbukhaariga ku timi waraaqda markuu yidhi min muxamedi rasuuliillah ilaa hiriqla cadiimi ruum muxuu yidhi salaamun calaa man ittabaca alhudaa ah, nabadii korkiisa ha ahaato ciddii hanuunka raacda laakiin salaamu calaykum maya salaamu calaykum dadkiisii ma ah ayib marka ha ku bilaabina inaan lagu bilaabayn inay xaaraam tahay ku bilaabidooda salaam lagu bilaabayo inay xaaraam tahay waxaa qaba akaru wa bacdu أكثر العلماء سلفا وخلفا طيب iska أهل oo باب ka qaadateen ويسكبر لأنت xusnan bay وقولوا ilahay ah, qur-aanka wuxuu ku قرآنك dadka waxaad ku dhahdaan xusnan hadal wanaagsan ku كلها ayib de hadal wanaagsan baa jira aan salaamna ahayn soo ma aniga haddaan ninka dhahdo war iska warran miyaan caayin asalaamu calaykumna ma dhihin marka ayaddu waa caam axaadiista sidoo kaleeta salaanta amraysa salaanta faafiya bay iyadana daliishadeen iyaduna waa caam baa la yidhi xadiidkana waa khaas walaa tacaaruda bayna caamin wa khaas nas caam iyo nas khaasana sidoodaba tacaarud kama dhexeeyo saas way macana yuxmalu alcaamu cala alkhaas saas way طيب marka sidaas oo sax بعض اهل العلم لو حي يدهدين حديث كان كجا جوابين نهيga ku soo arooray la tabda ul yahuuda wal nasara bisalam waxa laga wada karaaha laga wada tahriim ma aha ayagana waxa la yiri صارف nahyiga ka sarfiya yani dilaaladiisa asalka oo tahriimka ah صارف ka sarfiya keena la yiri yagan طيب sidaas weeyaan xadiidku marka saasuu asalku yahay saasana sax inaan salaamta sharciga aan lagu bilaabaynin waa si goorma waa markay keligood yihiin gaalo keliya markay yihiin hadday gaalo iyo muslim isku jira yihiin oo isku barxan yihiin markaa waa la salaami asalaamu calaykum ayadoo markaa loola qastayo muslimka loola qastayo saas macana ayib waxaa xadiidka laga fahmayaa sidoo kale ha ku bilaabina baa la yidhi culimada qaarkood waxay ka fahmeen hadday idin salaamaan ka jawaabaa laga fahmayaa ha ku bilaabina layidhi laakiin hadday idin salaamaan ka jawaabaa laga fahmayaa oo salaantii ka jawaaba ayib taa iyada ah fahamka noocaasa in laga jawaabaya hadday ku salaamaan sax waa laga jawaabayaa <clears throat> laakiin jawaabta laga jawaabayaay waxaa looga jawaabayaa wa calaykum وعليكم بس أما عليكم أو وولهين لما ضبوا ويتمت روايتك ويكتمت طيب سيدة النبي قول صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين في غير كتب كيال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم أهل الكتاب كمرك إذن السلام ويهودي النصارى وحافر هذان وعليكم السلام عليكم مرك إذن لهان وعليكم كقاب صدق لكن وعليكم السلام هدهنا سلام تاكدرنا معنا طيب إن سيدة الله قاب صنعنا وحاقب الجمهور العلماء ayib jumhuur baa qaba in lagu gaabsanayo calaykum lagana aamusi maayo yani waa laga jawaabi laakiin jawaabta laga jawaabayahay muslimku salaamay jawaabtii laga jawaabi lahaa maaha waa jawaab ka gaaban oo calaykum ah ayib waxayna ku timid nebiga sal lla alay slam qoryo yuhuuda u yimid markaasaa waxay u qariyeen assaamu calaykay dheh assaamu calayka assalaamu ma assaamu saamkana geerida la yidhaha marka way habaareen geeri korkaaga ha ahaata bay assaamu ruuxa ku dhawaaqay iyo assalaamu cidda ku dhawaaqay soo isuma eka xoogaa marka inay u dusiyaan bay damceen ay markaana nabiga ka helaan wacalaykum assalaam inuu yidhaahdo markaasuu isaguna wuxuu ugu gaabiyey wacalaykum Ah, idinkana geeri korkiina ahaato soo ma waana la wada dhiman oo maciida dhimanin baa jira caaisha marka maqlaysayo markay maqashay iyagoo nebiga habaar hayo ku haya assaamu calayka baa waxay tidhi wacalaykum assaamu canhu ana tabiiba nin dhaktar ah ayaa sa'ala weydiiyey rasuulalahi sal lla alay wasalam can idifdac ah, wuxuu weydiiyey raha oo yajcaluha uu yeelayo fii dawaa-in dawo dhexdeeda uu yeelayo rah intuu qalo uu daawo dhex gelinahayo daawo ahaan loo isticmaalayo hilibkiisa ayuu nabiga weydiiyey sal alay slm fanahaa nebigu waa reebay sal lay slam can qatliha raha dilkiisa waa reebay akhrajahu waxa wariyay axmedu wasaxa waxaana saxiixiyey alxaakimu wa akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda wanasaa-iyu ayaa soo saaray xadiidku marka macnahaasuu faa'ideynaya qaybtiisa dambe oo idaa laqiitum axadahum fii ariiqin fadaruuhu ilaa adyaqihi wuxuu faa'iideynayaa dimiga dhulka muslimiinta ku nool ama gaalka noocu dooniba ha noqdee jidka in aan looga tegaynin sadrigiisa sadru ariiq waa jidka bartamihiisa bartamihiisa mar haddii muslimiintu marayaan asagu waa inuu dhinaca maro dhinaca waa inuu maro qasadka laga leeyahay ujeeddada laga leeyahay waxa weeye waa in la dareensiiyo mabda' xumada iyo kufriga uu ku jiraayo inuu ku dulaysan yahay si ay sabab ugu noqoto inuu gaalnimada ka soo baxo tawxiidka u qaato saas macna jidka bartamihiisa muslimka leh haddii la wada marayo dhinaciisa oo dhanka cidhiidhigana isagu ha maro maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa inuu dareemo waxa loo liidayay inay gaalnimada tahay وبالتالي إنه السبب يقول نقطين وقال لماذا كصبح مقصد شرعي أمرك كجرع مقصد شرعي أمرك كجرع شرطي وحابينين علماء مركي سيدا اللي يليه وإن أوصن نفتي سؤين خطر قليل هدو أما ميل قد أقول عهي أما الدربي قبت شير عهي أما قبات سوء قارس مايا شدتك وضقاض يوي dhanka ciidhiga ha maro laakiin inay dhibaata kusoo gaadha ama god uu ka dhaco ama muxuu ahaaye ama darbiga ku dhaco ama maya lama ogola taasi waa ulmi taasi waa dulmi oo lama ogola khaasatan hadduu mucaahad yahay ama dimi yahay ama dadka dhiigooda iyo uusan bannaanayn hadduu yahay waa u tegi doonaaye isaga maya sharti taas ah sharti taas ah oo macnaha hala dulmiyo ma aha hala dulmiyo ma aha oo qur-aankaaba diiday middaa iyadaa macnaha allana tabaaraka wa dulmiga ma uu jeclo ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado cidnaba in la dulmiyo ma rabo laakiin sida jizyadaba loo saaray oo loo yidhi sakaaran ha sakaar loo yidhi yani liidid ayaa tanina maqsadkaasay u adeegaysaa ujeeddaduna waxa weeye qasad waxaasoo dhan ka weyn oo isaga dantiisa laga shaqaynaya oo ah inuu gaalnimada ka soo baxo naarna ka badbaado taas macna ayib وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبحي عام الحديبية حديث ما نتك دونا النبي صلى الله عليه وسلم أوليه معاهد روحي الظلمية وعيد أدك قصة أروري ما نتك دونا وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبحي عام الحديبية سنة الحديبية أي بحي فذكر وحو شيء الحديث حديث كي وشيء بطوله دركيس آه بطوله xadiidkao dheer buu sheegay wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan xadiidka uu iska soo gaabsaday laakiin qisadu waa qisadii dheeraydoo ka sheekeynaysa nebigu sal alay wasalam sanadkii lixaad ee hijrada markuu madiine ka baxay oo uu aaday maka isagoo cumro u socda qasadkiisu ay tahay inuu soo cumroodo dagaal cumraysto dagaalna uma soconin kun iyo dhowr boqoloo ninna waa wataa nebigu sal alay wasalam suusi socday maka korkeeduu tegey meel xudaybiye la yidhaahdo meeshaa markuu tegey oo qurayshi ka war heshay ayaa waxay yidhaahdeen maxamed ma dhici karto maanta inuu soo galo magaalada maka maba suuroobi kartaba cumaan ibni cafaan buu nabigu u diray sal alay slam ergey ah wuxuu ku yidhi warnimayo dagaal uga socdo ilaahay beydkiisaasaan doonayaa inaan ku cibaadeysto oon cumraysto kadibna waa idinka noqonaya maya baa waa la diiday waa la diiday meeshaasaa marka heshiis ka dhacay heshiiskaasaa marka la yidhahdaa heshiiska xudaybiya waa sanadkii lixaad heshiis quraysh iyo nabiga dhex maray sal alay wasalam ayaa la yidhaahdaa sulxu lxudaybiya caamulxudaybiyana waxaa la yidhahda dhacdadaasi sanadka dhacdo sanadkii lixaad ah. sanadkii lixaad wa marka xadiisku waa qisad dheer oo saxiix bukhaari iyo muslim yaa keenay iyadoo faahfaahsano aada u dheer laakiin wuxuu doonayaa xaafidku inuu ka soo qaato meesha uu hadda dantiisa inta qasadkiisuna waa inuu ka soo goosto oo baabkan calaaqala leh wuxuu marka wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkaa dhexdiisa haada hadalkana ku sugan haada kani maa saalaxa waa wuxuu kula heshiiyey calayhi korkiisa moxamed ibni cabdillaah ayaa la heshiiyey suhayla bna camrin buu kula heshiiyey suhayla bna camrin wuxuu kula heshiiyey wey calaa wadci alxarbi buu kula heshiiyey dagaalka dejintiisa iyo joojintiisa cashra siniina toban sano in dagaal la joojiyo tobankaas sano oo ya'manu ay ammaan helayaan fiihaa dhexdeeda annaasu dadku ay ammaan helayaan cid walba ay ammaan helayso laysdhex mari oo wayakufu uu reebtoomayo bacduhum dadka qaarkood can bacdin qaarka kale ka reebtoomahay yacnii gacmaha la kala reebanayo oo la dagaalamaynin oo nabad la ahaanayo la isdhexmari tobankan sano ayay ku heshiiyeen akhrajahu waxa wariyay abu daawud baa wariyay wa aslu hadithka asalkiisuna fil bukhari buu ku sugan xafidka laba hadith buu isdhexgaliyay midkood bukhari baa soo saaray midna abu daawud baa soo saaray laakiin isagu uu isku dhex isku dhexlabay yani uu isku isdhexgaliyay macna طيب حديث ابو داود مركو يعني شيخ الباني بتحسينيه lafdigiisuna waxa weeye miswar ibnu makhrama iyo marwaan ibnu xakam waxaa laga warinayaa inuu nebigu sal alla alay wasalam quraysh kula heshiiyey toban sano inay xabad iyo dagaalku inuu dagaalku joogsado oy dadku ammaan helayaan saas way macnaha marka qeybtaasi waxaa iska leh abu daawuud baa iska leh ziyaadu weliba wataa weliba ziyaadu wataa ayib marka eh, qaabka heshiisyada loo qorana xadiisku ku tusi hada maa saalaxa calayhi maxamed bn cabdillah suhayl bn camrin suhayl bn camrigaasi odaygii quraysh heshiiska u galayay buu ahaa ee wakiilka ka ahaa suhayl ibn amrin xaggana nabiga sallallahu alayhi slam heshiiska galay marka markii hore muhammad rasuulullah buu ku qoray nabigu sallallahu alayhi wasallam heshiiska markaasaa suhayl wuxuu yidhi haddaad ognahay inaad rasuul ilaahay tahay maba waana kula dagaalanayn dhibkani maba badhaceen rasuulnimo kuma aqoonsanina ka tir buuri rasuulka meesha oo waxaad qorataa hada maa saalaxa calayhi muxamed ibn cabdillah annaga waxaan ku aqoonsannahay maxamed in lagu dhaho aabbahaana cabdullaahi ahaa laakiin waxa kalead sheegaysa kuma aqoonsanin buui wartaan loo hoosgelinin tir buui rasuululahi markaasaa nabigu wuxu uhi sal ly slam cali bn abi aalib oo heshiiska qorayay ilaa nabigu waxma qori jirin waxnama lama aqrin jirin sooma tir buu ku yidhi ah, caliyow tir tan baa rasuululahi buu markaasuu nabigu mariyey sal lay slam wuu tiray Ah. ammaan bay u ahayd inuusan waxbana qorin waxbana akriyin dadka intooda kale soo ceeb kuma waxna ma akhriyo waxna ma qoro laakiin nebi maxamed ammaan bay u ahayd waxba inuusan qorin waxbana waxyiga intan la-eg iyo kitaabkanna uu la yimid markhaati waxay u tahay inuu xagga alle ka yimid waxyiga hadduu wax qori aqoon lahaa waxaa dhici kale dadka qaarkood warka ay leeyihiin wuu soo qorqoro meelahaasuu ka soo ururiyey baa waxoogaa dadka qaarkood rumaysan lahay laakiin mana akriyo oo kutub hore ma akrin yaqaano waxna ma qoro kitaabkan caalamka caalamkao dhan ka caajisayna waa la yimi soo ammaan maaha markaas mucjizaadkiisay ka mid tahay nebigu sal alay slam saas marka nebigaa tiray sal alay slam kadibna bedelkeedu wuxuu uhi qor moxamed ibni cabdillaah saasuu ku qoray marka maxamed ibn abdullah suhayl ibn abd al odaygaas suubaana qodobo fara badan baa marka heshiiska ku jiro qaar inoo soo socdaane qodobadaa waxaa ka mid ahaa toban sano inaan la dagaalamin xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay talqiis toban sano ayaa maxfuud ah xadiidka riwaayadka qaar waxaa jira dhahaya laba sano waa shaad waana daciif sida sawaabka ah heshiisku wuxuu ahaa toban sano soo socota inaan la dagaalamin saasaa saxa saxaba tayib xadiidka waxaa laga faaideysanayaa qasan <coughs> qaybtiisa laga faa'iideysan in gaalada lala geli karo xabad joojin muddo go-an haba dheeraatee saas macna waa haddii muslimiinta maslaxa ugu jirto in lala geli karo muhaadana udnadii way macna وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله haday iyagu nabadda u iishaan oy heshiiskii xabad joojinta rabaan adna u la leeyahay ilaahina tala saaro marka waa mas'ala jaa'iza nabigaana sameeyey sallallahu alayhi wasallam alayhi way bannaan tahay laakiin kolba waxay u khuduucaysaa gaalada heshiiska lala gelayo xabad joojinta lala gelayo maslaxadu maanta muslimiinta maxay ugu jirtaa waa mar dagaalkaa maslaxa ku jirta oo muslimiintiiba baa awood loo xoog leh waa in markaa jihaadkii dagaalka la qaado oo tawxiidkii khayrka la faafiyo marna muslimiintii waa tabar daran yihiin oo dagaal ma awoodi karaan markaasoo kaleetana sulxi iyo xabad joojin iyo nabad iyo intay ka xoogaysanayaan waa in markaa la raadiyo kolba maxay muslimiinta maslaxa ugu jirtaa ayaa lagu go-aan qaadanaya marka marna sulxiga iyo xabad joojinta marna dagaalka kullu dalikana waa jaa-is nebi maxamed baa sameeyey salawaatu rabbi waslamu caleyh qur-aanka daahirkiisuna waaga caddeeyeyba saas weeyaan <clears throat> ayib heshiis oo la galo wakaan soo marnay soo sheegnay maynaan soo marnay laakiin waan sheegnay xadiidka nebigu yuri sal lla alay wasalam satusaalixuuna aruum ruum baad heshiis la geli doontaan oo idinkii iyaga heshiisin dhex mari doonaan kadibna idinkoo wada socdaad cadow kale ku wada duuli doontaan xataa muxuu ahaye inta gaaladii heshiis la galo idinkoo heshiisaa laga yaabaa idinkoo wada socda cadow kale inaad ku wada duushaan masaladu marka waa siyaasa sharciyo maslaxa maxaa mafsada ah xaaladda muslimiintu xaaladay maanta joogaan wadcigoodu see weye maxay awoodi karaan maxayna awoodi karin maxaa dhiboo imaan karaya waa arin u baahan marka miisaan u baahan waay qadiyadanna marka qadiyad calaaqa lale ma aha mas'alatu lwalaa walbaraa nacaybka gaalada iyo jacaylkooda iyo mas'alatu lmuhaadana iyo musaalaxa calaaqa islama leh saas macana dadka qaarkood baa markaba fududaanayo waxay ku leeyihiin gaalaa heshiis lala galay oo xabad joojin lala saxeexday waaba la ridooyay bay leeyihin khalaas diintii baa laga baxay gaalaa la jeclaaday war wargaalo iyo muxuu ahay jacaylkeedii walaa walbaraa iyo mas'alatu lmuhaadana iyo musaalax laba mas'alo kala duwan laba baabo aan shaqo isku lahayn fasilman sallallahu alayhi jaiz ah una khuduucaysa hogaanka muslimiinta iyo kolba siduu maslaxo u ah laakiin waa inay maslaxadaasi uu muslimiinta u danaynayo xaaladooda markaa taagana ay keenaysa way macna sidaas waxaa kaloo loo dalishanaya xadiiskan iyo qisadan loo dalishan in heshiiska gaalada lala galayaay uu ka badnaan karo saddex sano heshiiska xabad joojintu saddex sano inuu ka badnaan karayo toban sano inuu noqon karayo ka yaraan karo ka badnaan karo inuu furnaan karo way culamada qaarkood xataa rajaxya oo wakti la-aan xabad joojina ah lagula lagula heshiin karayo waqti iyadoon la xadidin xataa inay bannaan tahay laakiin bacdu ahli lcilmi waxay leeyihin saddex sano kama badan karto fuqahada qaarkood waana ra'yi laga xoog badan yahay وأخرجه وحو صار مسلم مسلم وحو صار بعضه حديث كان قاركي بصوص يا صوصار يصوصار وأخرجه وحو صار مسلم بعضه حديث كان قاركي من حديث أنس حالي رضي الله عنه وفيه دحدي سوحة كسوكا حديث كان قاركي من أنس وريني أيوب مسلم نوري حديث كان مركو حديث أنس يهي مسلم نصوصار أسجنا قار كمذا أما وحا كمذا وكدح جرا هذا الكلام وقضبدي هشيس قالوا كلوي أن anna man jaa'anaa ciddii naga yimaada anna man jaa'anaa ciddii noo yimaada waay annaga muslimiinta ah minkum idinkana idinka yimaada ayib lam naruddahu maya anna man jaa'anaa waxaa wata hadalka camr bn waxaa suhayl ibn camri baa wata anna man jaa'anaa ciddii noo yimaada annaga ree maka iyo gaalada ah saasuu ka wataa oo minkum idinka idinka mida muslimiinta ah ama minkum idinka xaggiina ka yimaada lam naruddahu celin mayno calaykum korkiina idinku soo celin mayno ciddii madiine intay ka soo cararto oo kaa timaada annaga maka noo timaaddo oo na soo hoos gasho oo xagga naga soo aada kama daba imaan kartid mana kuu soo celinayno anagu naga tirsay khalaas waman jaa'akum ciddii idiin timaada minna annagana naga timaada ama minnaa annagana naga mido idinka idinsoo gasho soo islaamta radadtumuuhu waad celinaysaan calaynaa korkanagaad ku soo celinaysaan cid alla ciddii soo islaamto annaga naga timaadana shardi weeye inaad noo soo gacangelisood soo dhiibto fa qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii waaye qodobkaa markay qurayshi soo jeedisay oo suhayl ibni camri uu soo jeediyey ayaa saxaabadii waxay yidhahdeen ataktubu maqori haada kan yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ma tanaad qori ninkii soo islaamayna dib iyaga ha loogu celiyo ya ninkii iyaga kasii yimaado soo islaamay ha la celiyo kii innaga inaga tagana noo soo celin maayaan ma tanaad qori qaala nabigu wuxu uhi sal ly sl nacam ha waan qori ilaan amarka ilahay baa wata soo ma maamul rabbi baa meesha ka socda xataa nebigu khiyaar ma leh salawaatu rabbi wasalaamu calayh qadiyada dhan iyo sulxiga allah maamulaya nabigu waa ma'muur ah waa ma'muur llahu alla wuu yeeli doonaa lahu isaga farajan faraj buu u yeeli doonaa iyo wa makhrajan meel uu dhibkan kaga baxo ah soo Allah arinta ma maamulayo kii muslimo aan u gacan ilaahay faraj iyo wuxuu u yeeli doonaa dhibkan iyo gaaladan gacantooda uu galay si uu kaga baxo iyo jid jid uu kaga baxo buu alla u samayn doonaa alla arrinkiisa fududayn doona kii innaga inaga tagana dee kaas allaha fogeeyo saasuu nabigu ku celiyay sallallahu alayhi wasallam ayib muslim baa soo saaray طبعا وفعلا sidaas noqoto dadkii soo islaamay muddadaas la celiyey ilaahi markiiba faraj iyo makhraj buu u sameeyey waa soo sheegnay qisadii Abu Basir soo garanaysa qisadii Abu baa waxay u noqotay faraj iyo makhraj u noqotay saas saasmaana heshiiska iyadoo la qorayaba oo weli la dhamaynin ayaa waxaa yimid jandal suhayl ibnu camrigan heshiiska qoraya wiiluu dhalay abu jandal la yidhahdo xidhan oo jeebaysan oo siqahaya baa muslimiinta isku soo dhex tuuray markaasaa suhayl wuxuu yidhi kii ugu horreeyey heshiisku ku dhaqangalaya waa wiilkaygana celi buu ku yidhi nebigu wuxuu yidhi warda heshiisku weli ma dhammaanin maya celi buu yidhi haddii kale heshiisku ma u soconayo suhayl waa la dhiibay waxaan dhihi lahaa abu jandal baa la gacan geliyay isagoo dhawaaqahayo muslimiintiio war walaalayaalow war gaaladaa war waa layla tegay war iga qabtada ku haya baa lala tegay la kaxaystay abu jandal la kaxaysay lala tegay sidiiba heshiisku ku dhammaaday baa lagu soo kala tegay abu baa marka dib isaguna ka yimid magaalada madiina yimid waa kii qisadiisa aan cali misaabiin oo aan idinka warramay laba oo nin baa laga soo dabadiray quraysh soo dirtay labadii nin madiina nabiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam waxay yiraahdeen heshiiskii ballantii naga dhaxaysa noo fuliyo Abu noo soo dhiib nabigu sallallahu alayhi wasallam markii jid kale uga furno heshiis buu galay ahdigii ballankan waa in la ilaaliyo Abu waa la gacan geliyay isagana labadii nin baa loo dhiibay way la tageen dhexda markay sii maranayaan buu xeeladaystay mid ka miduu hubkii ka qaado safetysi si farsamaysan safety markuu ka qaatay buu qoorta ka jaray wuu dilay kii kale markuu arkay saaxiibkiioo qoortiisii banaanka taallo oo dhintay cabuu wax ka day wuu cararay naf abuu basiir waa ku dili buuri saa maka muusan u cararayda makayle waa la gaari madiina ugu dhoweyda madiinu kusoo carar isagoo ordahaya abuu basiirna daba ordahay iyo nebiga isula soo galeen sal ly slm nebi allow ballantaadii adiga waad fuliseen ninkan ii daaburi gaalkanaan qoorta ka jaray nabigu waa ka qabtay sal alay sl war maxamed badbaadi war maxamed way badbaadi bule war maanta naftii badbaadi bule waa ninkii shalay la karna nabigu sal alay slam basiir waa ka qabtay ballantaa iyadaa ee nebigu galay abubasiir wuxuu ogaaday mar labaad inayna ka hadhaynin quraysh ay soo diri doonto wafdi kale iyo erge kaleo haddana la dhiibi doono nebiguna inuusan ballantiisa jabinayni waa ogaa abubasiir markaasuu go-aan qaatay meeshii nebigu ka talinayay wilaayadiisiiba waaba ka tegay oo intuu duurkaa iska galay xeebta meelagteeda yuu meelahiisaas ayar ka danaystay wax alla wixii quraysh xoolahooda ganacsigooda wuxuu helaba jidka u galay meeshaasuu marka wuxuu ka samaystay saldhig wax alla wixii maka ku ciqaabnaa abujandal baa ugu horreeyey abujandalkii maalintii meesha laga celiyey abubasiir baa duurkan ku jira markuu maqlay isaguna waa soo fakaday abubasiir buu ku darmaday abuubasiir sidii loogu darmanay loogu darmanay koox ciidan noqdeen hadda koox ciidan oo wareenta oo khatar ah oo meel lagu soo haga aan lahayn oo jabhad ah oo marna ku weeraraysa marna gabanaysa quraysh way wareertay quraysh taradii baa ka fakatay si ay yeeshay garan weyday nabiga erga usoo soo sal sallallahu alayhi waxay waxa yidhahdeen maxamedow nimankaa meeshaa ku jira balan baan qaadaynaa inaanaan ka daba imaanaynine nimankaa nooga yeer bay dheheen nebigu sal ly alay slam waa u yeedhay markaasay u yimaadeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka waxaan ka wadaa waman jaahu waman jaana minhum fasayajcalu Allahu lahu farajan wa makhrajan ilahi tabaarak wa markiiba wuxuu u yeelay faraj iyo makhraj dadkii gacantooda galeen la dhiibay sidaas makhraj u noqoto taas ilahi tabaarak wa makhraj u dhigay tayib hadithku wuxuu faa'iideynaa ama qaybtiisani ay faa'iideynaysaa heshiiska oo runtii qodobadiisu aad u karaayeen oo saxaabada qaar ka midana ayba qaadan waayeen oo markii hore ka biya diideen sida cumar oo kaleeto rasuulka ilaahay seebaan liidnaan u qaadanaynaa soo annaga xaq kuma sugnin iyaguna baatil kuma sugno soo muuminiin man iyaguna gaalo ma ah seebaan liidnaantan u aqbalaynaa abubakar buu markii hore u tegay <coughs> markaasu wuxuu ku yidhi cumarow tartiibsa buu ku yidhi waxaan cidda samaynaysa waa rasuul ilaahi meel laga marana male marka tartiibso Umar waa qanci waayo nabigu iyo sallallahu alay wasallam sidoo kale ku yiri nabigu wuxuu yihi Umar waan amranahay cumarow waan amranahay yacni amar ilaahi ya sallallahu alayhi wasallam meesha ka socoto socdo khiyar mal hiwa war ma yaalla markaas marka heshiiska oo qodobadiisa inkaarnaayeen baa waxaa ka mid ahaa dhiibidda dadka soo islaamaya su-aal baa marka la isweydiino xukumkaasi ma la nasakhay mise weli waa baaqi waayo haddii muslimiintu ay xaalad ah ayimaa timaaddo la yidhaahdo soo dhiiba dad muslimiina soo gacan geliya haddii kale cagtaabaan idin marinaynaa ama waa idin baabi'inaynaa awood markaana ayna haynin dhibaato weyn inay ku dhacdana ay ka baqayaan ma u bannaan tahay ciddaa inay gacan geliyaan oo xukumku weli ma jiraa mise xukunka waa la nasakhay khilaafun bayna alculamaa bacdu ahli lcilmi waxay leeyihiin xukumkaasi waa la nasakhay waana la bedelay nusuusta in la bedelay kutusaysana waxaa ka mid a almu'minu aqu lmu'min laa yadlimuhu walaa yakdiluhu walaa yuslimuhu ma dhiibo ah, ma dhiibo ma gacangeliyo fuqahada qaarkood iyo culamada qaarkoodna waxay leeyihiin xaaladaasi waa xaalatu likhtiyaarka marka la jooge laakiin xaalatu lidiraarka daruura markay timaado oo ay noqoto laba shar kala dooro dhib ka weyn inuu ku qabsado iyo muslim inaad dhiibto labadaa khiyaar markay isu kaa qabato laba shar baa la kala dooranayaaye xaalaadkii daruurada waay way bannaan tahay oo xukumku waa baaqi bay leeyihi nadarka imaamka iyo madaxa muslimiintayna u khuduuciyo ijtihaadkiisa hadduu maslaxa mafsado ka weyn kaga hortegayo mafsado ka weyn muslim la dhiibo waa mafsado mafsadada mid ka weyn hadduu ku baajinayo waa min majaali lijtihaad bay leeyihin waana bannaan tahay ra'yigaasi culimmada qabta waxaa ka mid a ah ibnulqayim caleyh raxmat ullah oo wuxuu leeyahay xukunku ma nasakhna wax nasakhayna ma jiro allaahuma waxaa laga nasakhay dumarka wixii ku saabsan oo de markii heshiisku dhacayba heshiisku markuu dhacayba nebigu sal lla alay wasalam muxuu ahaayey kadib waa kii ay soo degtay suuratu almumtaxina ah. falaa tarjicuuhunna ila alkufaar laa huna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahun ida jaa'akum lmuuminaatu muhaajiraatin famtaxinuuhunna soo ma garanaysaan aayaddaasi marka waxay ka hadashay dumarkii heshiiskaasi inaynan ayagu ku jirin oo hadday dumarku soo islaamaan ayaga inaan la gacan gelin karin oo la dhiibi karin dumarka marka wixii ku saabsan aayadaasaa nasakhaday oo bedeshay ama wixii ragga ku saabsan waxay leeyihiin haddii xaaladay timaado ay noqoto in la kala doorto mafaasid ama abraar markaasi waxay leeyihiin masaladu weli waa qaa'im waana meel lagu ijtihaadi karay leeyihiin bacdu ahli lcilmi qaarna waa mansuuq bay leeyihiin waa masale marka ijtihaadiya masala min masaa'il ijtihaad wey qaatic ma ah maanta ninkii gaaladiina ka xoog badan tahay tabarna aan haynin iskana celin karaynin oo ka baqa dhulkii muslimiinta iyo xoolahoodii iyo cirdigoodii iyo kulli inay burburiso keliyatan nin ama laba nin dhiib ha nabad galaan intan kale ijtihaad u arko maslaxo u arkaay ma ridoobin mana gaaloobin mana ridoobin mana gaaloobin masaladuna ma aha masaa'il riddiya gaalnimo ma waa masaa'il oo qadaaya ijtihaad waa waa si goorma waa markii ay maxalkeedii waaqiceedu u yimaado way macnaha oo macnaha ay dawaabideedii quyuudeeda leedahay fadlu shada culimada qaar kamid waxay leeyihiin xukumka oo ruux muslima in la dhiibo ah wuxuu ka wuxuu khaas ku ahaa dhacdadaas iyo heshiiskaasuu khaas ku ahaa mana gudubsana bay leeyihiin waxayna u daliishanayaan nebigu wuxuu ogaabay leeyihiin dadka muslimiinta ee la gacan gelinayo in ilaahay faraj u yeeli doono sida uu hadalkiisaba ku cad adigu si ruuxaad dhiibayso in ilaahay faraj u yeeli doono ma ogid wabitaali nebigu caaqibada arrinta uu ogaa waxay ku dambayn doonto dantan inay dadkan inay diintooda u nabadgeli doonto ayuu wax ku dhisahayey adiga markaad dhiibayso ma xaqiiqadaasoo kalaad haysaa sidaas daraaddeed khaas bay ka dhigayaan ee caama ah bacdu ahli cilmina halkaasay ka galayaan xadiidka marka ay mas'alada ka doodayaan adigu masaladu waa masalo runtii waxa weeye doodeedu ay badan tahay culimmadu ay ku muransan yihiin waay asalkeedu inay xaaraam tahay shaki kuma jiro ruux muslim oo gaalo loo dhiibo laakiin waxaa laga hadlayaa markii ay timaado daruura timaado ma banaantahay mise ma banaana taas way macna ayib waxaa kaleeto lgu yani eh, lagu xoojinayaa eh, nabiga sal alay wasalam waktiga isaga eh, heshiiska noocaasa uu galay oo weliba heshiiska allah maamulahay amar rabbi rabbiguuna ku galay nabigaa nabigu waktigaa nabigu sal alay wasalam gaalada waa ka xoog badnaa gaalada uu heshiiska la gelayo hadduu maalinkaa la dagaalami laha uu ka adkaan lahaa qur-aankaa kutusaya laftiisa low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban منهم عذابا waa xudaybiye waay sababta dagaalka loo baajiyey Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ku cileeyay hal arrin ah dad mu'miniin ah oo aydaan ka war haynin ayaa magaalada maka ku nool gaaladan ku dhex jira haddii marka idinkoon ogeyn oon aqoonin aad meesha kula dagaalantaan dadka mu'miniinta gaalada ku dhex jira dhibaata soo gaari ceeb baana idinkaga imaanay taasaa la baajinayay marka sabab cillada dagaalka loo baajiyay heshiiskan adagna loo galay sababtiisu taasay ahay qur-aanku tilmaamay wailaa haddii dagaalka la fasixi lahaa waxaa ka muuqata inuu nebigu sal alay wasalam uu ka adkaan lahaayoo gaalada la cadaabi lahaa oo nebiga gacantiisa iyo saxaabada gacmooda lagu cadaabi lahaa macna oo laga adkaan lahaa isagoo marka ka xoog badnaa oo horeyna dhowr dagaal ku jebiyo kaga adkaaday haddana hadduu la dagaalami lahaa qur-aanku tilmaamayo inuu ka adkaan lahaa ayaa haddana oo awooddaa leh baa heshiiskan haddana la geliyey oo rabbi tabaaraka watacaala amar ku siiye heshiiskaa inuu galo marka haddii xaalad dacfi ay timaado muslimiintu ay daciifaan taasi waa kasii xag jirtaa bay leeyihi haddii xaalatulquwa nebigu galay oo uu awood lahaa gaaladana ka adkaa xaalatu dacfi hadday muslimiinta ku timaado oo khiyaaraad adag ay isu qabsadaan inay banaanaanayso waa min baabin awlaa bay marayaan masaladu marka waa masalo doodeedu ay badan tahay iyo niqaashkeedu kutub madax bannaan baaba laga qoray rasaa'il madax bannaan baa waayahan dambe laga qoro ku saabsan dhiibidda dadka ay dowladuhu raadinayaan rasaa'il madax bannaan baa laga qoray waana masalo muran badan murankeedu badan yahay macna وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكور قال النبي انه يري من قتل روحي دله معاهدا آه. روح عهد للا غلي ruux cahdi lala galay oo gaal ballan lala galay heshiis lala galay biayri xaqin bay kutubta qaarkood waxaan ujeedaa riwaayadka qaarkood tilmaamaya ama bikayri jurmin isagoo wax dembiya ah lagu dila aan gelin xaq daro ruuxii ku dila lam yarix ma uriyo raa'ixata aljannati jannada carafteeda ma uriyo wa ina riixahaa jannada carafteedana la yuujadu waa la helaa min masiirati arbaciina caaman afartan sano socodkood meel jirta ayaa laga helaa min masiirati arbaciina caaman afartan sano socodkooda meel loo socdo markaad u jirto ayaa carabta iyo udeynka jannada la helaa akhrajahu lbukhaariyu bukhaarigaa wariyey macnaa waxay noqonaysaa afartan sano meel loo socdo iyo masaafo loo socdo xataa halkaa usoo jirsan maayo jannada halkaa xataa jannada usoo jirsan maayo ayib urkeeda heli maayo geli maayo miyaa laga wadaa بعض أهل العلم ذات إليه طيب أخرج وحوري البخاري باوري وهو عيد أذك إيهان شباب يقود دواي روح معاهد له معاهد كاسي واحد سوق ليه عهدك ومسلمين تكل جرى أما هل نقضوا عهدي وعقد الجزية يعني قلنا هذا كسو هل لأنه قالوا heshiis abadii cahdi abadiya la siiyo jiziyay bixiyaan mucaahadka way galayaan mucaahadka waxaa kaloo gelaya wakti kooban baa ammaan la siiyey inuu dhulka muslimiinta joogo ruux muslimaa ammaan siiyey haweeney baa ammaan siisay nin baa ammaan siiyey tii aan xalay soo marin haddii ammaan la siiyo uu dhulka ku joogana ama dowladdu ha bixiso ama ruux muslima ha siiye ayadana mucaahad waay waxaa kaloo isagana mucaahad uu noqonayaa haddii dowladdiisa iyo dowladda muslimku ay dhex marto wax la yidhaahdo wada noolaansho iyo xabad joojin ayadana hudna la yidhaahda mucaahad buu noqonaya musta'manka sidoo kaleeto ama tijaaro u yimid ama ganacsi u yimid ama ergadee lasoo dirsaday isagana waa mucaahad kulligood waxay soo gelayaan xadiidkan daahirkiisay soo gelayaan ciddii xaqdarro ku diijsaayey naarta waxaan u jeedaa jannada carabteediiyo udgeynkeed udaygeedu seegayaa way macnaha ayib bal abu daawuud wuxuu soo saaray xadiid marfuuca uu nabigu leeyahy sal ly wasalam man dalama mucaahidan ruuxii dulmiya gaal mucaahida ah oo ballan ku jooga aw intaqasahu ama nusqaansada nusqaansadoo muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey bacniyo oo duro oo liito oo ku xadgudba aw kallafahu fawqa taaqatihi ama wuxuusan keri karin ku kallifa waxaan awooddiisa ahayn saara masalan jizya la saaray wuxuusan kari karin baad bixi tiri mama kari karaba aw kallafahu fawqa taaqatihi aw akhadha minhu shay'an bighayri tiibin ama shay isagu u leeyahay ka qaata isagoon raalli ahayn oon ku qanacsanayn فأنا حجيجه يوم القيامة النبي sal الله عليه intaa mid مدك من روح السمية ما ننت قيامة أنا لحجيتمي دونا cidda imaan doontae maxkamadda la fuuli doonta waa aniga nebi maxamed bu nabi sal alayhi wasallam leesh laana iyo ballanka aad gelayso muslim haddaad tahay waxaad ku qaadaysaa allah rasuulka sallallahu lay wasallam ummaddii islaamka cahdi culus waay maadaama uu cahdi culus yahay haddaad ku ciyaarto jabiso خلاص saasmaana marka yani wax way waa arin xalay waxa ka soo waran xalay yahay inuu ran ka soo hadalay ahdiga iyo ballanka islaamku siduu u ilaaliyo wax u ilaaliyo ma jiro saas macna marba hadduu gaal yahay macna gaalba ha ahaadee hadduu cahdi leeyahay waa in cahdigiisa la ilaaliyo saas macna cidda la ogol yahay waa gaalka xarbiga waa ka quraanka rabbi tabaaraka wa ku sheega laa yanhaakum allahu can الذين lam يقاتلوكم fi الدين ولم يخرجوكم min diyaarikum an تبروهم watuqsituu إليه إن الله يحب المقسطين alla idinkama reebayo kuwa aan idinla dagaalamaynin diinka aan idinkula dagaalamaynin inaad u baarinimo samaysaan ood ixsaan u samaysaan cadaaladna inaad u samaysaan alla idinma diidayo allana wuxuu jecel yahay kuwa cadaaladda sameeya ballan baad kulu jirtaan xabad joojin baa idinka dhaxaysa nabad baa idinka dhaxaysa diintaada kulama dagaalsana heshiis baad tihiin ka noocaasoo kale ah inaad ihsaan u samayso cadaaladna u samayso Allah tabaarak wa ta'ala taasu jeceliyo muxuu alla yidin diniyo inma yanhaakum Allahu 'an alladhina qataluukum fi ad wa akhrajuukum min diyarikum an tabarruha an tawallawhum ah, an tawallawhum kud eh? wa dhaharu 'ala an tawallawhum alla wuxuu idin diiday wax weeye kuwa diinta idin dagaalamay guryihiinnana idinka saaray dagaalkiinnana isu kaashaday kuwa noocaasee xarbiyiinta dagaalka idinkula jira kuwa inaad ka weli dhigataan buu idiin diiday an tawallowhum inaad jeclaataan inaad garab u noqotaan inaad u hiilisaan inaad isgarabsataan kuwaasaa la diidi amaa noocan kale gaalada noocyadeedan kale dhiiggooda xoolahooda waxooda waa xaram sida dhiigga muslimku xaraam iyo saasoo kale xaaraam looma dhawaan kara macnaha oo sida macnaha cadaab loogu mudanayo dhiigga muslimka haddii la daadiyo xoolihiisa la qaato ayaa kana cadaab loogu mudanaya way macnaha sidaas wey marka way kala duwan yihin way kala duwan yihin xataa gaalka xardiga ah ee muslimiinta dagaal kula jira haddaad mucaamalo adduunyo idin dhex martahay ma aha inaad jeclaatay ama aad gaalooday maaha ganacsi idin dhex mari karaa alaabbaad ka iibsan kartaa waxbuu kaa iibsan karaa gaalka xarbiga ah saxaabadu waa safri jireen waa soo ganacsan jireen way saxaabadu اصحابه علماء وحيلين محو اهاي waxaan u in badan oo kamid waxay qabaan gaalka isagoo xarbiyan haddana mucaamalo abdi wada mari karta saasulan ruuxi la mucaamalooday oo ama mashaah ay ka gateen ama ay cunto ka gateen muxuu ahaay yani looma dili karayo waa gaalooday war ma ridoobin ma ridoobin ninkii gaal la mucaamalooday waa ridoobay hadii la ilaahay salaam ma gaaladu waa kala duwan tahay mucaamalaadkuna waa kala duwan yihiin mucaamalaadkuna waa kala duwan walaaga iyo mucaamalaadka adduunyaduna waa kala duwan yihiin walaaga iyo baraag waa baab kale sala kale waa marka in tafsiilka iyo qaabka noocaasoo kale shareecadu wax kala qaaday loo kala qaado baa loo baahan yahay oo marnaba aan shareecada laga bixin fii xaalati silmi wa fii xaalati alxarbi haddaad dagaal ku jirto waa inaad shareecada ku taqayudo oo dagaalsan tahay haddaad nabad tahayna waa inaad shareecada ku taqayudo saas macna waa inaad shareecada ku taqayudo marba haddaad cahdi gasho waa inaad cahdiga ilaaliso haddaadan doonayn inaad cahdiga ilaaliso banaanka intaad u baxdo dagaal iclaanso waxaad tidhaahdaa warniyo igu talagal waan kula dagaalamaya waddamadaad joogtaa jinsiyadoodii baan haysataa muxuuha sharcigii baad qaadatay ballan baad ku joogtaa raciyaddaan ka tirsanahay baad leedahay waad degan tahay waxaad u muujinaysaa inaad raciyadda ka mid tahay oo dadka ka tirsan tahay ها ورعيد حقوق ذلك كم تحي بعض موجسانيسا هذا مع ذلك hoos baad wax ka guraysaa ha hoos baad wax ka guraysaa warriina lama ogola lama ogola hadda goor baan yaan idiin sheegay qola aan ku arkay meesha la yidhahdo sweden niman dhalinyaroo jazaa'iriyiin ah ayaa waxay sameeyaan muxuu ahay supermarketyada iyo goobaha ganacsiga ay galaan markaasay alaabada iyo waxyaalaha qaaliga intay urursadaan oo faraxa ku urursadaan bay iskala tagaan ma iibsanayaan waa waa xadayaan war maxaad u xadaysaan waa xarbiyiin bay leeyihin gaaladan xarbiyiin hadday yihiin xoolahooda waa la qaadan karaa oo dee naagahoodana maad ku darsadaan baa la yidhi naagahooda jaanis baa unugu laanahay bay dheheen waa fiqi mucwaj ha waaye fiqi qalloocsan waaye fiqi saxa maaha haddaadad cahdi iyo ballan inaad ku jirto gaalkuna rumaysan yahay adiguna aad sidaa u muuqato inaad ku khayaanto ood ku sirto ood ku xaddo ma bannaana haddaadan tabar hayninna intaad tabar ka helaysa sabir oo ballantii cahdiga ilaali haddaad awood leedahood wax iska celin karto ood markaa dagaalami karto dulmigan iska qaadi kartana bannaanka intaad u baxda waxaad tidhahda warniyo wixii kaaga baxay ku tasho waa kula dagaalamahaya marka waxa weeyaan xarbi weeye xukunkii xarbigu qaadan adiguna wixii ilaahay ku siiyey isagana wixii alla siiyey sooma fambid ilayhim calaa sawaa waay islaamku laakiin dhuudhuumasho iyo wax sirsirid iyo khayaano iyo laqdabo iyo ma yaqaano jihaadna maa waxaas jihaad lama yidhahdo daa'iyada wax cad iyo mucaamalo cad buu islaamku yaqaan saas weeyaan hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad وعلى اله وصحبه وسلم